الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب نزول, نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا كان باب نزول عيسى عيسى سودقتان كيسا باب كيسي ويه ابن مريم إن مريم أها حاكما حاري هي مدك حكميه بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم rasuulkeeni محameda شhareecadiisa oo macnaa nebi ciise akhir الزamaan buu soo degi doonaa marka uu soo degana sharci cusub uu la imanayo shareecadeena nasakha ma jirto ee wuxuu noqonayaa un xaakim xukaamtii ummadan kaba mid ah kitaabkeena iyo sunaheena ayuunbuu fulin doonaa bal taas ba ayuu baabkeedi iyo umuurihii kuba yimi xdثna qال الإmام رحimه الله تعالى xdثna qتيبة بن سعيد qال xdثna layس x وxdثna محمد بن رمح qال أخبرna layث عن بن شهاaب عن بن المصيب أنه سمع أbا هريرةa يقuل سندku waa dad aynu marar soo wada aragnay waana dad wada waaweyn weeye dadkan imaka inooguba sugan ama rag wada dee ثiqاad iyo aima ah ibn musayib oo saciida wuxuu maqlay abaa hurayra in abaa hurayrana waaba qabay taabicigan weyne saciid yaquulu xaal uu ku qowlayo qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayh wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi waladii ilaah baan ku dhaartay nafsii naftaydu biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay e layushikana waxa dhow an yanzila inuu dego oo fiikum dhexdiina uu kusoo dego ibnu maryama salى اllahu عalayhi wacalى nabiyina wasalam oo waxa dhow iman doona dee kolley wixii dhow markaa imanayaaba waa wax dhow un inuu soo dego uu dhexdiina kuba soo dego oo halkii loo kor yeelay uu kaba yimaado ciisa bnu maryam xakaman xaala kownihi xakaman isagoo ah mid xaakim ah shareecadeennan un ku xukumaya oo muqsidan <clears throat> caadil ah oo de waxa weeyaan waaba dee nebi ama rasuul ululcasmigii kaba mid ah shareecadeennii wada cadliga iyo maslaxada ahaydna uu fulinayaa isagoo ah ka isaga muqsidka ee caadilka ah weeye aqsada yuqsidu iqsaadan fahuwa muqsidna waa marka uu ruuxu cadaalo laba yimaado cadli uu wax kuba xukumo ficilku marka uu rubaaciga yahay hadduu ficilku hulaasi noqdo oo qasada yaqsidu qasdan ama qusuudan taasi macnaa jaaray isu rogaysa macnahan cagsigii si waxay hamsadu ay salbi markaa faa'iideynaysa weeye oo qasada waa macnaa jaara weeye jawr buu laba yimi oo jawr buu falay weeye aqsada marka la yidhaahna cadli buu laba yimi oo cadaaluu laba yimi oo dee almuqsid waa kanoo waa ruuxii caadilka ahaa wa ama alqaasiduuna fakanuu lijahannama xadaba qaasidkuna waa kaa jaa-irka ah ee dariiqii toosnaa gees marsan oo ficilku markuu hulaasiga yahay haddaba isagoo xakam ah caadil ah inuu soo dego ayaa dhow oo waxay iman doonta nebi ciise inuu soo dego ummaddan dhexdeeda ee kuwan uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh la hadlaya kuwa gaadhaya maaha ee fiikum marka uu leeyahy waa fii hadihi اlumma dadkan uu khitaabka uga jeedinaya iyaguma soo gaadhayaan oo dee may soo gaadhinbe waxa weeyaan waa ummaddan dhexdeeda muxamediyada ayuu ibnu maryam kusoo degi doonaa marka rasuulka ilaahay wuxuu uhi isagoo waxyaalaha uu samayn doonay inoo sheegaya xakaman muqsidan oo fayaksira an yazila bi markaa iyaybay ku cadfanaan haddaan nasbino haddii la rafciyana fahuwa yaksiru baaban iskaba laqbaysanaynaay fayaksira uu markaa waa soo degi doonaayo fayaksira wuxuu jebin doonaa burburin doonaa asaliiba maca iyo saliibkii ayuu waxaan dee ay isku tallaabtoodan ay weyneeyaane dee ay kaba dhigaan in nebi ciise sidaa loogu salbiyey oo kale waa burin uu burinayo waxa ay sheeganayeene tacdiimkiisii ahaa taas buu jebin doonaa oo wayaqtula fayaksira waa jebin doonaa asariiba wayaqtula waa dili doonaana alkhinziira khinsiirkan isaguna iyagu ay cunaan oo xataa bal tawraad oo ay injiiri qeyb kaba mida ah un ahayd waxoogaa un laga bal masalan ay nasakday ilaa waktigeenan malaha may bedelinba taasoo dee ma cunaan xaaraamna waa kuba yahay ee waa wax iyagu laba yimaadeeno isaguna uu beri kaba ahaa markaa khinsiirkana waa dili doonaa wayadac oo markaa dhigana aljizyata jizyadii ayuu dejin doonaayo bal aan ku fasirnaba wuxuu matalan waa ridi doonaa jisyadii baa u joojin doonaa jisyaduna oo dadkan gaalada ah <clears throat> ee dee ahlu ah wixii laga qaadayey ee dee waxa weeyaan taasna ay keenaysay inay yeeshaanba dee muslimiintu wixii ay lahayn oo dee bal markaa la ilaaliyo la daafaco maalkood iyo naftoodba taas baa jizya lagu magacaabaa waa dadka adigu dee ama daartii islaamka kuba nool ama yaani kuwa noolaan ogolaaday bal tan oo bal matalan ahladimo kuwa la yidhaah weya ama ahlulcahdi jizyadan ay bixiyaan ee dee iyaga ashkhaasta lagaba qaado taas baa jizye la yidhaaha ilaahayna subxaana watacaala qur-aanka dee waaba kan suuratu tawba dadka iyagu ahlulkitaabka ah ee waxa weeyaan aan dee shareecadeennina aan aqbalin ilaahay wuxuuna amray inaan la dagaalano xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saagiruun ilaa jizyadii bixinayaan iyagoo saakirinaayba dee iyada nafteeda bixinteedaaba sakaar ah eh, ayay bixinayaan oba markaa jizyadaas ayuu ridayaa dejinayaa waa joojinayaaba oo macnaa jizyadii markan saa kuma fasirno ma aqbalayo gaaladii kama aqbalayo ee waxaa laga aqbalaa uun dacwadu mid keliya noqono waa islaamnimo waa kan saliibkiiba baabiinaya jejebinaya khansiirkii dilaya waana ibطaal de waxay sheeganayeen iyo wixii uu wada burinayo jizyadiina markaa ma jirayso cid la dul dhigo oo laga aqbalo sitaa markaa ku badbaada waxa weeyaan ama waa islaam ama de waa qitaalba amaiyo qatl taasun bay weeye xaaladu bal taas bay noqon oo macnahaas waa laguma fasirayna wina waxuu leeyahy waa taas sawaabka ahoo ma aqbalayo gaaladna islaamnimo mooye wax kale kama aqbalayo ciddii jizye bixisana kama joogsanayo taa kuma daynayo ama waa islaam ama waa qatli buu leeyahay saas buu ayma kala duwan kaba soo naqliyey in markaasaa wuxuu leeyahay iyadoo dee shareecadeenna ay kaba mid ahayd oo qur-aankii ay ku sugan tahay hadday jizye aqbalaan in dagaalkoodii la daynayo laga joogsanayo isaguna uu yimi isagoo shareecadeennii wax kuba xukumaya arrinku maaha nasakhataan la nasakhay oo isagu nasakhayo shareecadii taa bedelayo dee xukumkii jire jizyada eh iminkaaba rasuulkii sii caddeeyey oo waxay muqayad ku ahayd jizyada aqbalkeedu ilaa inta nebi ciise imaatinkiisa kaba horeysa ee kol nebi ciise yimaado rasuulka ilaahay baa caddeeyey inay qaayo leedahay bal marka xadiidka ta aan ku fasirno waqti ay ku joogsanaysa leedo maha isagu inuu dee shareicadii qeyb kamida nasakhayo shareicadii unbaabu wax ku xukumaya fulinayaaba weeye oo de waa sharcigeeni unbuu kaasna noqon bal waa macno imaka taas qaadiciyad buu halkan sheekhu kaba soo noqonaya isagoo isna bacd alculamaa kaba soo naqliyey in macnaa wayadac aljizyata macnaheedu jizyadii buu dejinaya oo uu markaas waa inuu gaaladii oo dhan dee cid markaa la dagaalami karto ka hor imanaysaa ma jirte calaa jamiil kafara ayuu korkoodii yeelaya macnaa waa ku sugayaayo qarirayaayo dee hadday marka kale ama quwadood ama waxyaale ay dhammaanba calaa jamiic kafara jizyadii buu dul yeelaya waa ku sugaya oo manaa markaa wadculjizati calayhim waa de isagoo dee qarirayo oo ku sugayo korkooda bal taasna waa macnee lakiin imaam nawowi wuxuu leeyahay taas arinkaasi waa wuxuu leeyahay meye wax maqbuula maha sawaabka waa kaa bal mar kalena waan insha allah kusoo yar lahwi doonaa buaarina kolley nusqooyinkiisa qaarkood xadiidka markuu soo naqlinayay wayadac alxarba barhkood dhacday riwaayadda kushmihani oo raawi dambe ah ayay jizi ahayd lakiin waa tan muslim inooguma sugan oo wayafiid almaalu maalkuna uu bato maalkii ayaa fataha iyo oo dee badanaya aad iyo aad buu u ee kollay badnidiisa waxaa keenaysa <laughs> waxa weeyaan dhulkaaba khayraadkiisii oo dhan soo wada saari ilaah baana barakaynaya oo dee sida xadiidkii markaa uu dajaal dilo oo kale iyo yaajuuj iyo maajuuja la halaageen dhulkii la odhanayo barakadeedii soo cesho oo bal neefkeeni reer dhan ama qabiilo dhan deeqi karo oo kale iyo waata xadiidkuba yimi saxiixa nooguma sugaya mar halkan nooguma sugnay meel dambe oo dee xadiidkiina waat ibnu samcaan iyo dajaal iyo umuurihiisa kaba warramayay markaa khayraadkaa badanaya barakaadkaa soo baxaya cadliga dee taamkiya jira en tadaalum iyo dulmi iyo jawri iyo waxba aanay jirin iyo khayraadkan soo baxa wuxuu keenayaa gees dee oo aad iyo aad u bata dhinaca kalena dadkii waxay ogyihiin qiyaamadii inay dhowdahay waayo calaamaadkii waaweynaa qiyaamadii baaba nebi ciise kaba mid yahay oo marka amaashii dadka iyo xirsigoodii iyo jacaylkoodii ay maal jeclaayeen wixiina meeshii aad iyo aad buu yaraanayaayo inay de waxay ogyihiin haatan adduunyadii inay gabagabo tahay oo marka umuurahaasoo isbiirsaday baa maalkii uu noqonayaaba kaa bata oo markaa cidibo aanay aqbalinoo xataa laa yaqbalahu axadun ruuxii loo bandhigayay uu iskaba dido cid aqbashaba laba waayo bal xadiidka weli duruqda way noo socotaa وxadثna cabdالله على بن حmadi وabubكر بن abي شhaybة وزhayر بن حرب qalوا xadثna سفyاn بن عuyaynةa x وxadثnي xرmلة بن يحيى qال أخبرna بن وهب qال xadثnي يuنس x وxadثna xسن الحلواني وعبد بن حmayd عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد qال xadثna أbي عن صالح كلهم عن الزهري na rag oo dhan marka leega سفyاn بن عuyayنة iyo yunus اlayli iyo waxa weeyaan صالح بن kaysan intaas bay noqonaysaa kolleyna asanidu way ka yar caalisananaysaa ka sare ugu horeeya ugu caalisano ka zuhri iyo muslim waxa udhexeeya laba keliya dee waa cabdالأعlى iyo abubakr iyo زuhayr way siman yihin سufyaan بن cuyano sheekoodii ayaa zuhri kaba wariyey ka labaad xarmale iyo ibn wahb yunus saddex bay noqonayaan oo nin baa kan uu kii hore dheeriyay ama raawi buu dheeriyay ka saddexaad xasan iyo cabdi way siman yihiine xasan iyo yacquub iyo aabihii iyo saalix afar buu noqday kana inta muslim iyo zuhri udhaxaysa oo mid waa afar mid waa laba midna waa saddexo ee ka ugu horeeya ugu caalisan kan ugu dambeeyana ugu naasirsan yahay ee dhammaan duruqda waxay isuguba timi ama dee asaniiddu ay isuguba timi zuhri bi hada isnaadi isnaadkuna waa kaasoo dee ibnu shaab baa markii horeba inoogu sugnaa zuhrigane waa can ibn musayibi can abi hurayrata ama anahu samica aba hurayrata وفي rواaية بن عynt haddaba ina dhowr nin bay ahaayeen oo zuhri xadiidka ka wada wariyey sa markaa horeba layt iبnu sacd ugaba wariyo layt baa sanadkii hore inoogaba sugnaa markaa dhowrkoodiiba alfaada qaarkood bay ama isla yar dheeraayeen ama ku kala dunaayeen ku kala dunaayeenoo markaasaa iبnu cuyeyne muxuu yihi imaama mqصida وaxakama cadlan halkaa riwaayadii hore inlays can ibni shaab aan kusoo aragnay an yanzila fiikum bnu maryama salى اllahu alayه wasalam xakaman muqsidan intaa ayaa isaga muxuu ahaa imaaman imaam isagoo ayuu soo degi muqsidan caadil ah waxakaman cadlan markaa dee cadlan iyo muqsidna waa islaba mid intaasi waa riwaayada ibnu cuyeyna wa fii riwaayati yunusa yunus isaga riwaayadiisa zuhri uu kaba wariyey xakaman caadilan intaasaa ku sugnayde imaaman muqsidan walam yadkur muu sheegin imaaman muqsidan wa fii xadiidi saalixin saalix ibnu kaysaan xadiidkiisa xakaman muqsidan ayaa ku sugnaa kamaa qaala laysu sii laysi riwaayadii hore ee matniga xadiidka uu inoogu soo dhameeyey uu ku yidhi kamaa qaala laysu si u riwaayadii hore markii hore matiguna inoogu dhamaa uu kuba yidhi wa fii xadiiثi waa xadiidka saalix weeye saalix xadiidkiisa waxaa ku sugnaa min aziyaadati ziyaade xagga intaasi waa alfaada isyar bedbedeshay unoo dee macni way wadaagsadeen taa hore laakiin wuxuu xadii saalix la dheeraa waxataa takuna sajdaة اlwaaxidaةu khayra min addunya wama fiiha xataa takuna ilaa ay noqoto asajdatu oo dee waxay ahayd iyo an yanzila fiikum bnu maryam xakaman muqsima fayaksira asaliiba wayaqtula alkhansiira wayadaca aljizyata wayafiida almaalu xataa laa yaqbalahu axmed waxataa takuuna oo intaa hore way wada jireen intanuu la wada dheeryahay ilaa ay noqoto asajdatu sujuud alwaaxidatu keliye khayran mid ka khayr badan min addunyaa adduunyo iyo wamaa fiiha waxa figeeda kuba suganba oo waxa weeye raqbadii dadku ay salaadii iyo cibaadaadkii iyo daacaadkii ay raqbaynayeen baa badanaysa sababtuna waxa weeye dee amal adduunye iyo sii noolaad iyo rajo xaggaasi waa yaraaday ama uu soo gaabtay waxay ogyihiin qiyaamadii inay dhowdahay marka adduunyo xiisaheed iyo xirsigeed iyo ku dadaalkeed iyo shuqulkii cibaado laga shuqloomayay meeshii waa yaraanayaayo dee jaanibkaas ayaa arrintaas baaba yaraynaysa marka maxay noqonaysaa cibaadaadkii bay jeclaanayaan sujuud keliyu ruuxu kaba jeclaanaya u makansado adduunye iyo wixii kuba sugnaaba qaadiciyaad baa macnahu ishaaray wuxuu kuba yidhaah macnaa sujuuddaa keliya ajrigeeda ugaba khayr badan ruuxii tukanayey adduunye oo dhan oo u sadaqaysto taasna sababta waxa weeye maalkii waa batay qiimo ma laha cid qaadanaysaa ma jirto dee cibaado uu markaa maalkii kula yimaado sadaqaystaa meeshiiba way kaba baxday ama cid kaba aqbalaysaa ma jirto markaa sujuud uu sujuudo ilaahay daraaddi u sujuudo ayaa adduunyo in leeba uu sadaqaystaba uu kaba jeclaanaya ama ugaba khayr badan inay cidima aqbalayso cid intifaacaysa cid ka qaadanaysaabaan jirin halkaa cibaadadii uu taa kulaba iman lahaa waxaba uu bixiyo uu kulaba kasban lahaa ayaaba meeshii kaba baxaysa laba macnona uu ishaaray taasna qaado ciyaadu uma yaquul abu hurayrata sanadkii hore anuu mutasil ku yahay abu hurayra wuxuu kuba qowlaye iqra-u aqriya in shitum haddaad doontaan iqra-uu aqriya in shitum haddaad doontaan haddaad dooneysaan bal arrinkan iyo ciise soo degitaankiisa wax daliilo ah oo xadiidkan waafaqsan oo qur'aankiia ama misdaaqiisiia wax waafaqsan oo u rumaynaya wain min ahli اlkitaabi ilaa layu'minana bihi qabla mowtihi aayadda aqriya haddaad doonaysaan weeye oo ujeedadu aayadani waxay misdaaq u tahay xadiidkan rasuulka ilaahay inoogu sheegay nebi ciise inuu soo degi doono inuu markaas dadkii iyagu isaga sheeganayeyba taasee dee masaacibtoodiiyo waxoodii oo dhan ba uu burinayo dee saliibkii iyo isagoo munkarkaasna suurinayo khansiirkana diri doono jizyadiina bal waa ta aan macnaheeda sooba aragnay markaa maxau noqonaya waa abu hurayrata imika tafsiirkiisu waa in damiirkan bihi ku sugan iyo damiirka kale mawtii ku sugan iyo nebi ciise ay u laabmayaan taas baa dee ay imika halkan mistaaq ugu noqon abu hurayrana waa sa u imaka halkan dooranaya ama uu kuba tegaya tafsiirkiisa aayadda uu ku fasiraya yahay waana sida dee kolley in badanoo culimo kamidoo taa kuba fasirtay way jiraan oo markaa macnuhu muxuu noqonayaa laqba haddaan taa laqbeeyo abu hurayra sidan uu inoogu fasirayo ujeedana aan kuba laqbeeyo intu waa tii naafiyada ahayd maabay la macno tahay wa in min ahlilkitaabi manaa ka ma aha oo ma nin ahlulkitaabka axadun axad axad iyagu ma jiro ahlu ka midi ilaa oo uu jiro axad ahlalkitaabi layu'minanna waa rumayn doonaayo bihi ay biciisa ciise ayuu rumayn doonaa qabla mowtihi qabla mowti ciisa baa markaa damiirka noqon intaanu ciise dhiman ayuu rumayn doonaa oo bal matala markaa damiirka mowtihi ku jira ciisuu u laamaya macnaa ciisaa soo degi doona adduunyadu iman doona ee marka dambena dhulku kuba dhiman doona haddaba dadka ahlu kitaabkaee waktigaa jooga waa kanoo islaam mooye wax kale kama aqbalayaan waayo dacaljizyata kuba soo fasirnay bal matalan lafti axmed ama riwaaye axmed baaba ahayd dacwadu mid keliyay noqon doontaa ayaaba musadka imaam axmed ku sugan macnaha inoo xoogeynaya haddaba ruux kastoo waktigaa joogo ahlulkitaab ah waa rumayn doonaayo dee nebi ciise oba kan dee masaaciimtoodii iyo waxoodii oo dhanna burinaya waxay sheeganayeen marka uu rumayn doonaa wuxuu garan doonaa marka waxay sheeganayeenna inay baadil ahayd inuu addoon ilaahay yahay wabnu amatih dee amadiisii iyo addoontiisiina inankeedii yahay rasuuluu soo dirayna uu yahay dee saa uu ahaa laakiin waxay ay ku sheegayeen aanay jirin taasuu kuba rumayn doonaa kale ibnu cabaas iyo waa siday kuba fasireen aayadda iyo jamaaco kaloo mufasiriinta kaba mid ah ee qolooyinna ay doortaan ba aimadii tafsiirka kaba mide eh. tafsiir labaad baa jiro in badan oo iyagana mufasiriinta ka kamida ay kuba tagaan oo waa damiirkan imaka waxa weeyaan dee qabla mowtihi in looga celiyo kii kitaabiga ahaa loo celiyo oo kitaabigii loo celiyo macnuhuna kolley waa ka waasacsanaanaya taasoo tan hore uu ka ballaadhnaanaya oo kitaabiga la yihi waa rumayn doonaa nebi ciise waa ka waqtigaa jooguu noqonayaa tafsiirka hore ama tafsiirka labaadi muxuu noqon wain min ahli ta hore waa intu waa naafiyadiun ay ma min ahli اkitaabi ahlu kitaabka maaha axadu axad ilaa uu ka mid yahay layuminana waa rumayn doonaayo waxa weeyaan bihi biciisa ayuu rumayn doonaa qabla mowtihi qabla mowti kitaabiyi intaan kan kitaabiga aanu dhiman waa rumayn doonaa marka kitaabi dhammaantii weeye ama waktigaa dambe ha joogo ama waktigii hore haba jooge ruux kastoo ahlu kitaab kaba mid ah oo de waxa weeyaan marka intaanay naftiisu bixin ayuu ciise garan doonaa inuu addoon ilaahay yahay inuu markaas dee addoon ilaahay yahay rasuulkiisii ahaa ina ilaahay inaanu ahayn axad aلaلaثa ama dee haliث aلaلaثatina aanu ahayn bal maala uu ahaa addoon ilaahay o manaa markan dee sakaraadku ku yimaado naftu ay ka gurmayso wixii markii hore qeyb ahaa ruuxii laba tusayo ay dhacayso xataa mansiladiisii in laba tuso ayaa xaqiiqadii ay u muuqanaysaa loo muujinaya waa garanaya laakiin waa waqti aanay garasha waxtarahay waa waqti naftiiba dee ay mucaayano xaaladeed la gaadhay oo de iyaga iyo keyrkoodba kol haddii ruuxa ay sakaraadkii ku yimaado nafta ay ka gurmayso wax camalo oo dee laga adiyo tooba laga aqbalaya ma jirte waa garan doonaayo xaqiiqadii buu ogaanayaa laakiin waa waqti aanay taasi wax alla wa de wixii lagu hadliyo wixii la sameeyaaba aanay xukum lahayn towbana aan laba aqbalahayn oo falam yakun yanfacuhum iimaanahum lama ra-w ba'sana marka de ma ahaanin mid anfacaya iimaankoodu markay basiga iyagii arkeen de in allaha yaqbalu tawbat alcabdi maa lam yuqarqir waa xaaladii qarqarada waa xaaladaa mucaayanada waa xaaladaa ruuxa ama masiiradiisii fiicneed loogu bishaareynayo ama manzilkiisii xumaa la tusayo ee uu xataa geeri nacayaba geeri uu nacayo ama la kulankii ilaahay uu nacayo marka taas oo kale de walaysat itawbatu ladiina yacmaluuna sayaati xataa idaa xadara axadahum lmowt qaala inii tubtu lana oo marku halkaa geerida ay ku timaado u odhanayo isagoo wixii samaynayay imakaan toobadkeeda kuwa toobad lagama aqbalayo marka bal macnuhu taas buu noqonayaayo ay tahay wakti kastaba arrinkanaa jira xaqiiqadiibuu ogaan addoon ilaahay inu hogaaba ogaan lakin waa wakti aanay taasi wax alla waxay u taraysaaba aanay jirin bal taasna waa tafsiir labaad oo de waxa weeyaan aimada in badan oo kamida kuwa fasireen waxaana nawowi leeyahay raximah llahu tacaala halkan wahada madhabu adhar فإن الأول يخص الكتابية وظاهر القرآن عمومه لكل كتابي في زمن عيسى وقبل النسول madhabkan dambe athara marka cibaara ii dhacday fain alawala yakusu lkitaabiya waa hadal daba go-an oo arinka hore waa tafsiirka hore abu hurayre wuxuu khaas ku noqonaya kii kitaabiga ahaa haddana waxaa raacsan qur'aanka daahirkiisuna waa kitaabi kasta ama zamanka ciise ha noqdo ama kaba dambeeyo kolle waa nuskadayda ma garan karo nuskooyinkiina kalena inay taasi ku sugantahay wala oan arkay sheekh bal maalan isaguna qolooyinkii sharxay haddii imika mucaasira sheekh maxamed cali aadam o markuu cibaaradanna wuu soo naqlinaya intan buu soo naqliyay intan naaqisku soo naqliyo hadalkiina uu yahay hadal daba go-an lakin xaafid xajar markuu hadalkana soo naqlinayo fatxubaari mujaladka lixaad cibaaro aan filayo de waa saqadka kitaabka jiro kollay halkaasaan kaba sixi karnaay ayaa taalo yakusu kitaabiya aladii yudriku nuzuula ciisa waa hadalka caadiya ah, hadalka suu kutaab noqonaya ama hadalkaa hore de hadal aan hadalka kalema waafaqsanayn buu noqonaya oo haddii aan tafsiirka hore qaadano ka kitaabiga ee waktigaa joogo nebi ciise soo dego buu ku koobnaanaya laakiin haddaan tafsiirkan labaad qaadano dee kitaabi kasta ama zamanka ciise ha noqoto ama inta ka horeysa haba noqotee waa wax ku wada imanaya ayuu noqono saasaan ulahaa macnihiisa ka yar waasacsanaanaya aayat xadaanaa qutaybat anigu waa markaa nuskadaydu kale waa naqsigaa ma garan karo nusqooyinka walow de aan arkaya sheekaasoo kasoo naqlinayo isaguna ta baraarugin marka aan ka inay nusqooyinka kalena kolley naqsigu leeyahay lakin xaafid baan kaba saxanayna xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna layث عan سacيid بn abi سacيidi عan caضاء بn abi بn mina عan abi hurayrata سacيid بn abi سacيid waa ninkan xalayna suhayne سacيid almaqburi سacيid بn abi سacيid الmaqburi can cada cadahana waa nin taabiciy o isaguna taabiciinta dhexe kaba mid ah oo laba taabici baa markaa iskala warinaya xadiiska can abi hurayrata anahu qaala qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi wallaahi baan ku dhaartay layanzilanna waa soo degi doonaa ibnu maryama ina maryama xakaman xaal yahay xakam wa xukumayo shareecadeennii unbuu ku xukumayaae maaha wuxuu isagu la imanayo caadilan caadil ah oo falayagtiranna waa jebin doonaa oo burburin doonaa asaliiba saliibkan ay iyagu dee waxa beenta ay de adigu wy sheeganayaan iyo ama weynaynayaanba iyagoo kaba dhigaya si loo salbiyey isaga say lahaayeen walayaqtulanna waa dili doonaa alkhiziira doofaarkana waa dili doonaa oo isagii waaba dili doonaa kaasoo dee waaba intan inagana waaba tan dee inu nijaasiyee badanoo ahlucilmiga ama dee caamaka ahlucilmiga qowlkoodu yahay ee waanay in badan oo jamaahiirtu kaba midii waaba dilkiisa xataa haddaanu ahayn mid daraawo iyo mid dad ama lays iyo waxyaalaha aanu ahayn waa la dilayaa bay idhaahaanba walayadacana aljizyata jizyada ayuu dejin doonaa bal dee labadii tafsiirna waa taan soo sheegay walatutrakanna waa laga tegi doonaa alqilaasu qaalmihii geela ahaayee aada loo jeclaa khaasatan carab agtooda oo kale falaa yuscaa calayha falaa yuscaa ay falaa yuctana calayha ay bihaway cid u cinaayoonayso u ihtimaamayso ama raacaysa ama ilaalinayso wax ku falaysa amaba ma jirto dee waxa weeya waa waqti qiyaamadiiba la filayo wida lcushaaru cudilat sidee laguma fasiray baa macnuu noqon qilaasna waa jamcu qaluusin qaluusna waa qaalinta un baa qaluus baa adigu la yidhaha qaaftuna way fadxisan tahay bal matalan waa qaalinto macnaha waa laga zaahidaya cid haysashadeedii iyo dhaqashadeedii iyo waxaad dan gelaysaa maba jirto waa taa maalkiiba faafaya cidi aqbalahayn ididiladii iyo aamaashina way soo gaabanayaan oo qiyaamadii inay dhowdaa la og yahay cid markaa u ihtimaami dhanka geli haysan maba jirto saawaydhan cishaaru cuddilat cishaar waa hashii dee dhawaatayba ee waktigay dhalaysay uu dhowaa ayaaba laga tegaya la cadilaya wala tutrakana alqilaasu falaa yusca calayha wala tadhabadna waa waktigaa isagu soo dego way tegi doontaa ashaxnaau waa caloolxumadii iyo cadaawadii watabaaqudu isnacaybkii iyo wataxaasudu waxaaba waxaasoo dhamiba way suulayaanoo nacaybkii iyo cadaawadii iyo wixii way wada suulayaan walayadcuwanna ila lmali falaa yaqbalahu axadun bal waa dabdi oo imaka san laguma dabdiyo walayadcuwanna markaa faacilkii iskaba qadarano ciise kaba dhigano walayadcuwanna waa u yeedhi doonaayo dadkiiba wuxuu ugu yeedhi doonaa ilalmaali maal iyo xoole inay qaataan uu siiyo falaa yaqbalahu axadun cid aqbalaysaa maba jirto haddii walayudca walayudcawna laba yidhaahana ee naib faacil bay noqono waa loogu yeedhi doonaa dadka xoolaaba loogu yeedhi doonaa markaasaa laba aqbalayno dee waa xoolihii batay bal dee sida xadiidkaba ama riwaayaad kaliya axaadiid kale inooguma timo waktigaas marka maalku saa noqdo ruuxii iyadoo dahab badan loo keenay ayuu odhanaya haddaa dee wakti kale ila timaado waan aqbali laha dan kamalihi baa ruuxii odhanaya bal xaaladu taas bay noqon weli duruqda de iyo xadiidkii waa inoo socdaa xagga nuzuulka kuba tacalluqsana waa xadiid keliya un baan haynaa xadaثnي xrmlة بن yaحyى qال أخbarana بن وهب qال أخbarnي يuنس عن بن شهاب qال أخbarnي ناaفع mولى أbي qتاadة الأنصاaري أن أbا هurayرaةa qاaل waa xadiidkii marka abu hurayre un maantana waxaa ka warinaya dee markii hore haddaan سacيid iبن مusayib soo aragnay mar dambena aan soo aragnay iyadoo cada bnu minali nin la yidhaaha uu kaba warinayo makana ninka naafic la yidhaaho ee abaa qataada alansaari mawlihiisa ahaa ayaa kaba warinaya abaa hurayra waa ninkana kolle waa nin kitaabka ay aada axaadiisiisa uguba yar tahay abu hurayre marka la eegana xadiisu kaba warinayo صaxiixa muslim iyo صaxiixa bukhaariba kan un baa jira abu hurayre isagoo wax ka warinaya xadiid kan un baa jira bukhaarina kaas un baa jira muslimna kan baa jira laba xadiid oo kale laakiin waa leeyahay muslim bal markaas eh, abu hurayre wuxuu kaba warinayo waanan dee bal matala mawaalidii kaba midoo naafic ibnu cayaash baa bacdigood ama cabaasna waa la yidhi eh, laakiin culimadu waxay yidhaahaan arrintan loo nisbeynaya ama mawla abi qataadata inuu ahaa waa la joogi jiray waa laazimaye isaga xorayntiisiy waxaa ma lahayn haweeney reer khifaara ayaa xoraysa welihiisa lahayd eh mulaazamadii uu isaga laazimay ayuun loo yihi mawla abi qataata wuxuu lamid yahay markaa miqsam ninkaa mawla ibnu cabaas oo kale ibnu cabaasna majliskiisu buu laazimi jiray isaga mawaalidiisii kaba mid ahayn siduu ciraaq alfiyadiisa ku yidha wa miqsamun lama lazim majlisa ibni cabaasin bimawlaahu wasim o markuu majliskii ibnu cabaas dee xertiisu haye laazimay ayuun baa laga dhigay inuu mawlihiisii ahaa kana waa taas oo kale abu qataada mawlihiisa ma ahayn haweeney reer khifaara ahayd lakin waa kan magaciisa naafica de ibnu cayaash iyo alaqrac ama ibnu cabaas ba an aba hurayrata qaala waa xadiidkia lakin lafdi baa inoo soo kordhaya qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi kayfa antum bal seebaa xaaladiinu tihiin kolle cidduu la hadlayaa de waa jame laakiin de waa cidda muslimiinta iyo ummadii unbaa kuwa la kulmi doono weeyeen bal xaalkiinu seebuu noqon iska waramo seebaa noqonaysaan idaa nazala hadduu soo dego ibnu maryama ina maryama fiikum dhexdiina uu kusoo dego waa bacd alummo dee aan kuwa ahayn laakin waa fii hadi lumma uu kuma soo dego walxaal imaamukum imaamkiinu minkum idinka idinkaba mid yahay oo waktigaa uu soo degayo dadka muslimiinta dee kollayna malaa nawaaxida baytulmaqdis baaba lagu urursan yahay taasaa lagu urursan yahay imaamkiinu idinku idinkaba mid yahay oo dee isaga imaamkiini baaba idinka markaa idin dhex joogo dee culimadu ay kuwa xambaaraan inuu yahay mahdiga uu yahay waktigaas uu soo degayna muslimiinta imaamkoodiia say noo soo socotona uu xataa marka la yidhaah kaalayna tuki uu diidi doono nebi ciise se riwaayaba inooguba iman bal khaasatan salaada uu soo degay iyo waktigaa uu yimi wakti salaad subaxaba haba noqoto ee iyadoo imaamkiinna idinka idinkaba mid yahay bal xaalkiin iskaba warramo ujeeddada waxaa iman doonta weeye nebi ciisaa soo degi doona ee waana idin markaa isagoo xakam caadil oo shareecadan wax ku xukumaya waktigaa uu soo degayna imaamkiinu idinkan ummaddan muxamediyada ayuu kaba mid yahay kolley waxyaala kalena waa inoo dambeeyaan وxadثnي محamed بن xاtimi qال xadثna yعqوب بن إbrahيm qال xadثna بن أخi بن شhihاab عan camih بن أخi بن abi شhihاab de watan hore usoo aragnay in adeerkii iبن شhihاab buu kaba warinaya qala wuxu uhi أخbaranii ناafiع mولى أbي qتاadة الأنصاaري أنه سمع أbا هريرةa يقuل qاla رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahi ba wuxuu yihi kayfa antum إida nazla bnu maryama fiikum waanakum idin hogaamiyo baltan dhaho idin tukiya dee markaa hore waxa weeyaan waa xadiidna waa inoo dambeeya inuu markaa salaada dii doono ninkii muslimiinta imaamkooda uu tukin doono waata ibn abi dibna tafsiirkiisa ay noo soo socda uu bal matalan markaa idin hogaamiyo idinku hogaamiyo idinku xukumo dee kitaabkii ilaah iyo sunihii rasuulka bal taa kaba warramo ujeedadu waa ikhbaar un rasuulka ilaahay arrintaasi inay iman doonto uu ugaba warramayo وأmكم وxadثna زهير بن حرب qال xadثnي الوليد بن مسلم qال xadثna بن أbي ذئب waa imaam aada u shahiiro kolley horeynu usoo marnay moxamed ibn cabdiraxmaan baa la yidhah waa nin quraysha ah oo bal matalan kolley reer bani maqsuum oo imaam ahaa imaam malikna waktigiisii buu ahaa horaan uga soo waranay kolley reer madiinana waa ahaa bal muwad dee waa nin musanifana taas weeye waanu ka hor dhintay imaam malik oo in badan buu kaba horeeye waana ninka aan lahayn dee shaafici iyo ba dee inaanu la kulmin oonu isaga wax ka qaadan soo gaadhin dee kalley sagaal jirkiisiya buu dhinto umay suurto gashay maan filay laakiin haddana ti ayuu dee kaba qomamoonayuu lahaa de waa de marka la eega waa cilmigiisii aqoontii u lahaay ibn abi diba ba markaa muxuu kaba warramay can ibni shahaabin can naaficin mawla abi qataadata can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalama qaala kayfa antum ida nazla fiikum ibnu maryama faamakum bal isagaa fasiri doonaba oo uu idin markaa hogaamiyo idinku hogaamiyo waxa weeye dee bal matalan kitaabkii ilaah iyo sunnihiisu isaguba kaba cabiri doono faamakum minkum macnaha waa idinka xaggiina ama dee uu noqdo kaa imaamkiina ah idin hogaaminaya idin markaa xakamkaa caadilka muqsidka marka wuxuu ihi faqultu waliid ibnu muslim baa leh waxaan idhi libni abi dibin ina abi dibi aan ku idhi in alawsaaciya awsaaci xadaanaa xadiidkan waa noo waramay can zuhriyi zuhri buu noogaba waramay can naaficna an abi hurayra waa sanadkaaganu zuhri oo sheekaagu isaguna awsaaci kaba maqlu nooga waramay oo laakiin wuxuu yihi waimaamkum minkum wase riwaayadii hore ee naafic ibnu shaab kaba wariyay laakiin yunus lcayri uu ahaa ninka ibnu shaab kaba warinaya aan kusoo aragnay iyadoo imaamkiinu idinka idinka mid yahay uu soo dego adigana waxaad ku warinaysaa imaka faamakum minkum markaasaa muxuu yihi qaala bnu abi dhi'bin tadri miyaad garanaysaa ma amakum minkum cibaaradan macnaheedu wuxuu yahay miyaad garanaysaa iyo waxa looga jeedo qoltu waxaan idhi weliid baa hadalkii wata tukbirinii adaa ii sheegi adaa ii warrami qaala wuxuu idhi macnuu waxa weeye فأmkم بkitaabi رabiكم تbaaرaka وتaعaaلى وsuنaةi نabiyiكم صلى الlaهu عليه وsلم waa halkan amaكم taa kale ma anfiyeyso imaamnimadii ruux muslimiinta kaamili imaamkooda ahaana waktigaa uu soo degayna meesha kama saareyse macnuu waxa weeye uu idinku hogaamiyo oo waxa weeyaan imaam idinku noqda kitaabkii rabbigii iyo sunihii rasuulka salawaat الlahi وaسalaaم عalيه bal xadiidkii ugu dambeeyey axaadiiثii druqdan xadaثana اwalid bnu shujaac mde walow xadiid kale uu yahay waa jaabir bn cabdillahi xadiidkia lakiin arrinta nuzuulka ciisun baa kuba sugan xadaثana اwalid bnu shujaacin وhaarun bnu cabdillaahi وxajaaj bnu shaaciri xajaaj ibnu yusuf ibn xajaaj hore inuu soo aragnay muqadimadii iyo qaalo waxay dhahan saddexdaasi xadaثana xajaaj wahuwa bnu mحamedin xajaajkan dambe waa nin isna aan soo aragnay intan imaan aan kuma jirnay xajaaj ibn mحamed alawar almisisi weeye waana nin iqa walo ugu dambeysay malaa ikhtilaad ha kuba yimaado oo atbaacu taabiciintii ah can ibni jurayjin qaala wuxuu uhi ibnu jurayj akbaranii abu محمد بن ibn muslim ibn tadrusan horeba usoo maray anahu samica jaabir bna cabdillaahi yaquulu samictu nabiya صلى الله عليه wasalama yaquulu xaalu ku qowlayo laa tazaalu kama suulayso daa'ifatun koox min ummatii ummadayda kaba midi yuqaatiluuna inay dagaalamayaan cala alxaqa xaqa korkiisa xaal ay kuba sugan yihiin daahiriina xaal kuwa gaalib ah oo ciddii dee la colowday ay kaba gaalib noqonayaan ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamaha laga gaadhayo qaala wuxuu rasuulku ilaah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh fayanzilu ciisa ciisa soo degi doono waqtiyada qiyaamadu dhowaato ibnu maryama sala allahu calayhi wasalam fayaquulu wuxuu odhan amiirhum dadka muslimiinta ninkii markaa uu soo dego uu amiirka ahaa ee imaamkooda ahaa tacaala kaalay rasuul nebigii ilaahayow ama rasuulkii ilaahayo waa dee sheegay ciisa oo salli lana annaga na tuki weeyaan oo kaale imaam noo noqo fayaquulu ciisa wuxuu odhan laa maya idinma tukinayo ina bacdakum barhkiin waa ummaddan muxamadiyada ah calaa bacdin barhka kale korkooda umaraa u madaxba u tihiin idinka umaro isu ah waa takrimat allahi hadihi اlummata waana kolley mafcuul liajli baan takriima iskaga nasbisanaynaa waa takrimat allahi taas baa maxaa uu taa u odhanaya ama ay barhkii barhka kale umaro u yihin waa takrimat allahi ilaahay karaameyntiisii liajrigeed hadihi اlummata ummaddan uu karaameeyey ama hadihi اlumma iyada nasbadeedu masterkaa ku camal falay oo sida ficilkiisao camal falaayo mafcuul dib ugu qaatay bal taasuu odhanaya bal kolley axaadiisan dee macnaheedu waa inoo cad yahay calaamaadka waaweyn iyo ashraadda waaweynee saacaddana waxaa mid a ah, nebi ciise soo degitaankii ee kollayna waxyaala inoo dambeeyaana way jiraan oo kitaabka meelo kale kuba imanayo inuu dee dajaal isaga ka hor hortii soo baxayo dajaalna uu isagu diri doono oo bal matalan markaa uu diri doono markaa dambena dadkii muslimiinta dee isagaaba dee imaamkoodii ah oo kitaabkii ilaah iyo sunnihii rasuulka kuba dhaqaya inta uu jooganaya yajuuj iyo maajuuj ay soo gaadhi doonaan dee diyaarta bal matalan baytulmaqdis iyo nawaaxidis iyo bal dhulka ay soo gaadhi doonaan sham ay soo gaadhi doonaan ilaahayna marka dambe uu iyagiina wada halaagi doono baabiin doono sida xadiidka nawas ibnu samcaan intaa dabadeedna ilaahay dee dhulkii barakadiisii usoo celin muddana ciise la joogay iyadoo wax xasad iyo wax tabaaqud iyo waxba aanay jirin dee marka dambena isagu uu dhiman doono dabadiina ay riixdii layinadahayd ayn hore soo maray intay timaado wixii mu'miniina ruuxdooda ay qabato marka dambe sidii habeenadii dhaweyd aan soo maray dhulka ay ku hadhayaan shiraarulkhalqi iyo dad aan odhanahaynba allahu rabbiba dee allahba aan odhanahayn ay kuwaasna qiyaamadu ay kuwa dhacayso bal waa umuuro waana ashraaddaa saacada rasuulka ilaahay baa inoogaba waramay oo wax dee bal waxa weeyaan aan yaqiinsanahay oo aan rumaysanahayna amaa macaanidan kale xadiidka iyada inoogaba sugan bal markaa way cadday de wa imaamukum minkumna saan leeyahay waxay culimmadu kuba fasireen mahdi oo dee isagana axaadiid kala duwani ay kuba timi oo ama xadiid ibn maaja iyo laa mahdiya ilaa ciise bnu maryam iyo xadiid daciif oo axaadiidan kale dee uma qumayo eh, bal matalan isaguna de waa waktigaasoo waa ruux dee ummadan kaba mido dee markaa amiirkooda imaamkooda oo isaguna dee markaa ruux xaakim oo caadila uma taasba weeyaan koleyna ahimada qaarkood malaa mualafaad gaaraba warkood ay madbuuc yihiin waxay akhbaartiisa way kuma soo arooriyeen ama ku ururiyeenba bal markaa waa dee umuuraha tan imanka xadiidka inooguma sugan ama iyada xadiidkan ugu dambeeya un ah kolley horena waan usoo sheegnay de haddaan sed rasuulki ilahay yihi daaifo ummadda kamidi kama suulayso inay dee dagaalamaan oo dee waa dadkii cadowgooda iyagoo xaqay ku taagan ay qaalib noqdaan ilaa yawmi alqiyaama dee aan sano aragnay inay qiyaamadu aanay dhacahayn iyadoo dhulka korkiisa uu ku sugayo axadun yaquulu allah sayna habeenkii dhawey ba axaadiidii kuba soo maray kolley jamcintu waa sa aan soo sheegnay oo maaha qiyaamadu ilaa ka dhacayso ee waa ilaa ka dhowaanayso uno markaa riixda aynu soo marray ay timaado ayay dadkani meesha ay ka wada baxayaan mu'miniinta ahaa markaas axaadiisa kalena ay tahay bal dee saxaabi cuqba markaa cabdillahi bnu camrin baa saa kuma jamciyey isagoo imaka ninkii tan warinaya ahayn oo kitaabka ah, lakiin xaggiisa dambay kuwa imanaysaa waayo cabdiraxmaan binu shamaasi aan soo marre camr bnu cas qisadiisii warinaya ana warinaya lakiin meelaha dhow ma aha ayaa wuxuu iyadoo malaanin amiirana uu og joogo cabdillahi bnu camrin ayaa wuxuu kaba warramay dee riixdaas imee dee inaanay dhulka dee shiraarulkhalqi uun ay isugu hadhayaan markaa dabadeed ay qiyaamadu ay imanayso oo iyadoo ruux muwaxida ama ilaahba garanaya oo dunyada joogo inaanu waxa weye imanayn aanay dee qiyaamadu dhacayn markaasa waxaa soo galay saxaabi kale cuqbat bnu caamir saxaabigaas baa soo galay ninkii amiirkaabaa ku yihi baleegsan uu leeyahay cabdillahi bnu camrin wuxuu de isaga taa u cilmi leh laakiin anigu waxaan kaba maqlay xadiidkan uu soo qaatay rasuulka ilaahay inuu yihi daa'ifo ummadda kamidi dee waxa weeyaan waxay ku sugnaanaysaa xaqa ilaa yawmi qiyama anigu taasaan maqlay bu leeyay lakin taa uu sheegayo oo dhulka shiraaru khalqi baa isugu horaya qiyaamadna ma dhacaysa iyadoo ruux allah li adduunyada uu joogo ama allahu rabbi anigu taa isagaa u cilmi leh lakin taadaan maqlay bu yihi marka muxuu saxaabiga sheegay cabd llahi bn camr baa sandaan kuba jamcinayno oo ah inuu yihi waa runo way jirtaay laakiin riixdaa layinada iman markaasay wada dhiman doonaan dabadeedna markaasay xaaladan kale ay markaa ahaanaysaa oo saxaabiga naftiisa ayaa xadiidka sidaa kuba jamciyeen xagga daa'ifadanna ee waxa weeyaan bukhaari oo kale waa ahlilcilmi buu kaba cabiray axmed oo kale waa ahlulxadiid baabu kaba cabiray imaam nawi baa wuxuu la yidhah daaifadu kolley inay meel keliya isugu tagtoy magaalo keliya ama beled keliya ku urursantayna waxba dee shardi ma aha waxaa suurtagalay inay baahsan yihin oo meelo kala duwan ay joogaan waa dad markaa diintii kuba dhaqmayo ay markaa yeelanayaan ciddii iyagu jihaadaysay ee liiclay kelimatilahi u jihaadaysay kuwa iyagu de ama muxadisiin ama mufasiriin ama fuqaha iyaguna diinta sitaa kuba nooleynayay kuwa zuhaad iyo taasba ay yeelanayaan oo dee kolkol dhici karta inay bilaadda qaarkood ka marhnaato meelo qaarkoodna ay kuba urursanaadaane eh, lakiin maaha arinku inay dee daaifo markaa meel keliya una sida daaifo mucayan oo kale lakin waa dadka iyagu xaqa ku taagan un ajnaasta iyo anwaacda kala duwanba haba lahaadeen waaba siduu imaam nawawi raximah اllahu tacala u yidhaah baabu bayaani الzamn اladi laa yuqbal fihi اliimaanu wuxuu baabaysan yahay waa baabu bayaani zamani waa zamanka cadayntiisa la cadaynaya aladi zamankaasoo laa yuqbal fihi اliimaanu imaan aan la aqbalahayn bal waktiga khaasatan marka calaamaadka saacaddu muuqdaan weeye calaamaadka marka ay yimaadaan waa kuwa waaweyne aan ruuxii iimaan lagaba aqbalahayn taas caddaynteed intaa taa la gaadhay albaabka toobadda waa furan tahay laakiin ruuxu hadduu xaalo uu nolol ka quustayba gaadho sade xaaladii marka dhaweyd de baan kaba soo waramayna ama dee suuratu nisan aynoogaba sugna rasuulkuna yihi in allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir iyo bal matalan suuratu dee kaafir akhirkeeda iyo kuwaasi waa xaalo dee wakti kastaba jiri kara oo waa markaa ashkaas unbay gaar ku noqon lakiin tani waa si guud ayaa albaabkii toobadda loo xidhaya ruuxii markaa doonay inuu iimaan la yimaado ama camal saalixa la yimaado dembigiisii ka toobad keeno ayaan laga aqbalahaynba waa si caam ah haddaba bal waktigaa caddaynteedii wixii kuba yimi axaadiisa abu baabkeedii iyo de aayadba ay noo soo socdaan xadaثna yaحya بن أyuba وqtaybaة بن سacيidi وعaliي بن xujri qaaluu xadaثna ismaaعiil yacnuna bna jacfarin kale waa cibaaro imaka dee horeynu yani iyo baan usoo aragnay wahuwana waan soo aragnay sida imaka wa calaa uu odhan doono lakiin saddexdoodii buu leeyahy dhammaanba ismaaciil bay ku wada gaabsadeen mid dee intaa dhaafiye may jirin marka waxay ujeedaan ninka ismaaciilka ula jeedaan waa ibnu jacfar can ilcalaayi wahuwa bnu cabdالرaحman can abihi can abi hurayrata ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam qaal laa taquumu ma kacayso ma dhacayso asaacatu saacaddu xataa tadluca shamsu min maqribiha ilaa cadcaadu ka soo baxda xaggeeda ay u dhacdo wey manaa de waxa wey saacaddii wakti kasta hala yidhaaho waa la filan karaa ilaah baa ogo bakti iyo kaday ku iman haddana calaamaad bay leedo ilaa ashraadeedaasi muuqato maha qiyaama inay dhacayso <coughs> markay ashraadeedaasi muuqato ayay dhowday intaanay ashraadaasi muuqan de waxa weeya walow ay qeybto ilaah un ogya wakti ay dhici lakiin haddana de ashraadoo muuqato mooye waan ognahay inaanay dhacahaynba weye rasuulku muxuu yihi ma dhacayso saacaddu xataa tadluca shamsu min maqribiha fa idaa dalacat markay soo baxdo min maqrib halkaa ay u dhacdo dee ilahay halkan ka soo saaray saaraya uba xaggan kasoo saaraya markii haddaba xagga ay u dhacdo ay ka soo baxdo oo sidii loo filaya la islaa goormaa waagu baryaya mala habeenkuna waa dheeraanaya sida riwaayadka qaarkood kuma yimi oo habeenkii uu kaba badnaanaya la yaabanaa oo bal masalan dee istiqraabkaas ayuunbay xaggan ka soo bixi marka taasi soo baxdo ayay aamana annaasu dee waa shaygii markii hore looga waramayey ee in badano ama intooda badani ay beenaynayeen ayaa xaqiiqo noqonaya waxay arkeen buu noqonoo markaasay aamana annaasu dadku ay rumaynayaan kulluhum dhammaantood ajmacuuna waa dadkii oo dhan baa mid kasta waa la wada ashahaadanaya marka maxaa dhacay fa yowma idin wuxuu ihi rasuulka ilaahi maalintaasi waxa weeye waa maalintan dee aayaadkani sheegayaan ama aayaddan fa yowma idin maalintaas laa yanfacu ma anfacayo nafsan naf ma anfacayo iimaanuhaa iimaankeedii ay la timi naftaasoo lam takun aan ahayn aamanat mid rumaysay min qablo waktigaa horti waktiga aanay cadcadu galbeed kaba soo bixin intaa ka horeysay naf aan iimaan lahayn oo waktigaa iimaan la timi iimaankaasi waxba uma tarayo lama aqbalayo albaabkii toobadda waa la xidhay aw kasabat fii iimaanihaa khayra ay laa yanfacu maalintaas ma anfacayo nafsa nafna iimaanuha lam takun aamanat min qablu aw amase lam takun aan ahaanin naftaas kasabat mid kasbatay fii iimaaniha iimaankeeda dhexdii khayran mid ku khayr ku kasbatay oo macnaa naftiina ay walaa yanfacu nafsan waxa weeyaan kasbuhaa khayran lam takun kasabat fii iimaaniha khayran naf iyadu markaa tidhi imika markii hore waaba mu'min ay hayd laakiin dee macaasi waa iskaga dhex jiray oo wixii la amray waa ka tegayey markuu calaamada arku imakaan xumaantii ka joogsan imakaan wixii lay faray laba iman oo imakaan khayr kasbanaya kasabka waktigaas ay tidhaaho khayr baa kasbanaya iyadoo mu'minaba iyadna lagama aqbalayo macnaa xaaladu sidii bay noqon ruuxii mu'min ahaa camal saalixa la imanayey iimaankiisa ajrigu waa u socdaa camalkii saalixana waa laga aqbalaya wuu soconaya eh, lakiin ruuxii markaa doonay inuu rumeeyona iimaankii lagama aqbalayo ruuxii markaa doonay inuu toobad keeno kii hore wuu soconaya kii markaa doonay inuu toobad keeno ama xumaan ka toobad keeno ama dee awaamiru kaba tegayo ka toobad keenna arrinkii lagama aqbalayo xaaladu sidii hore bay ku wada joogsanaysaa taas wey oo markaa bal markaa maxay tahay zamanka aan la aqbalayn iimaan marka la gaadho waa si guud inay tan khaaskaa ruuxii dee naftu ay kaba baxayso o kale xaalo iyo asi qaade waa xaalo gaara waana wakti kastaba taasi way joogeysaa lakiin ruux bay khuseynaysaa marka si guud marka ay cadcaddu xagga galbeed kasoo baxday albaabkii toobadda waa la xidhaya xadaثna abubakr بn abi shaybata وبn نmayri وabu quraybi qaluu xadaثna بn fudayli wa mحamed وxadaثnي زhayr بن xرب qال xadaثna جرير kilahma عan cmaarata بن الqعqاع عan أbي زرعة عan أbي هurayرaةa أbي زرعة waa ninkaynu marar soo aragnay kitaabka bilowadiisiina de ina cمr بن جرير wey جرير بن عبداللahi waa u aha عan أbي هurayرaةa عan النبي صلى الله عليه وسلم xا وxadaثna abubكر بن أbي شhaybةa qال xadaثna xuseين بن عalي الjuعفي عan زائdة و زائdة بن qdam war hal aan soo wada aragnay an cabdillahi bni dakwana horeynoo soo aragnay marar baan soo aragnay laakiin de isagoo sidana ayaynaan logu soo arag oo waxaa la arkaa ruux kastaba xataa in kasta dee macrifo xoogaa meelahana u yeeshay waa ku joogsanaya waa ninkayn kusoo arki jirnay abuzinaad waxa weeyaan dee isnaadkiisna asax asanid marka abi hurayra abuzinaad can ilacraj can abi hurayrata waa asanidii asax asanida lagu sifeeyey waa ninka imaamkaya abuzinaad cabdullahi bnu dakwan baa magaciisu yahay waa abuzinaad weye taasaynu soo aragnay an an cabdالرaحman الأعrج cabdiرaحman بn rs an abi hurayrata can النabiyi slى الlahu عalيه waslم xa وxadaثna mحamed بن raafici qala xadaثna cabdالرaزاq qala xadaثna macmar can hamaam bni muنabihi can abi hurayrata waa abu hurayra baa xadiidka laga wada warinaya dad kala duwan mar acraj imaka waa hamaam ibn munabih bal maala markaa hore waxa weya waa abu zurca maxaa u yihi can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه waslم bmili xadiiث اcalاaya can abihi can abi hurayrata xadiiskii makaan kaba soo baxnay mid laba mida can nebi waliba lafdigii buu leeyahay raggan oo dhamina waa kuwa dee sanadkan kala duwana adigu ay xadiidkii warinayaan intaasoo isnaad baa lagu wariyo وxadaثna abubakr بn abi shaybata وزhayr بن xرbi qala xadaثna wakiic xa وxadaثnii زhayr بن xرbi qala xadaثna isحاaq بn yusuf الأزrq جamيعا عن فضyل بن غزوان xا وxadثna أbو qرayb محamed بن العلاء واللفظ lah qال xadثna بن فضayl عan أbيه bal markaa waa imaka iبن فضaylka de waa فضayl بن غزوان lakiin markii hore de inankiisana waa ta aan soo aragno imikana waa kan halkan ku jiro محamed ba la yidhaha aabihina waa nin dee taabiciintii ama atbaacu taabiciintii kaba mid ah de markaas عن أبيه عن أبي حازم أبي حازم kana waa سلمان مولى عزة الأشعري mar soo aragnay xalayna inooguba jiray عن أبي هريرةa qاaل أنه qاaل qاaلa رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi ba wuxuu yihi ثaلاث saddex calaamadood ama saddex shay إdaa kharajna marka ay soo baxaan ama hadday soo baxaan laa ينfacu ma anfacayo نفسa نفna ma anfacayo iimaanuhaa iimaankeedii ay laba timi naftaasoo lam takun aan ahayn aamanat mid rumaysay min qabl oo waktigaa horteed aan mu'mino ahayn iimaankay la timaadaa ma anfacayo aw kasabat aw lam takun amase aan ahayn iyadna camalkii saalixay la timi ma anfacayo taasoo lam takun ahaanin kasabat mid kasbatay fii iimaaniha laqbadiisi ay u hagaagsan dee ama maqsuudkii baan anigu lam takunta uqadaranaya kasabad kasbatay fii iimaaniha iimaankeeda dhexdeed khayra khayr ku kasbatay waa lafdiga aayadda qur-aanku si uu kuba yimi saddexda maxaa yihi hortaa hore yawma laa yanfacu nafsa iimanuha lam takun amanat min qabl duluucu shamsi baa lagu fasiray min maqriba ahaa waa aayad keliya ahayd imika halkan waa saddex aayadood waxa weeye saddexdii duluucu shamsi min maqribiha waa cadcadii oo galbeedkeeda kasoo baxda wاdajaalu iyo dajaal oo dajaal soo bixitaankiisuna isna albaabkii toobadda waa xidhaya wa daabat اlardi iyo dhulka daabadeed oo daabada dhulka bal markaa dulucu shamsi min magribihaa dee horta aayaadku markay yimaadaan waa istaba socdaan khaasatan balmaal kuwada aada waaweyn de markaa ama de caalamkii guud ahaan ama mid sare ha noqoto ama mid de kan de isaga sufriga ah, isbedelkiisa weyn iyo tagayurkiisa de adigu iidaan iyo calaamo u wada ah in cadcaddu hadday soo baxda waa aayadda qur-aankaba lainoogu fasiray ama dee tafsiirkeedu kuba yima rasuulka ilahi inooguma fasiray salawaat wasalaamu caleyh kolley daabaduna way ka dambaysaa duluucu shamsi min maqribiha iyo iyada wax ishkaali ma jiro waayo cadcaddu hadday soo baxday waa nin ku xigtaa un wax sidaasi kolley uma dhaxaynayaan oo wax daba socda waayo markii dee albaabkii toobaddu xidhmo kii gaalkaa gaalun buu ahaanaya kii muslimkaa muslim buu ahaanaya kii dee caasigaa caasinimadii buu ahaanaya ayay daabadu soo baxaysaa oy kala soocaysaa oo dee markaa dadkiiba ay kala soocmayaan oo calaamaadkii markay kuma dhufato ayaaba suuqyadii laysugu imanayay oo gaalow iyo muslimow laysku leeyo dee calaamadii ay muuqanayso laakiin way ka dambayn sade maxaa xadiidkeena uguma sugan dajaal dajaal uu kasoo horeeya duluucu shamsi min maqribiha bal waxaa la arkaa aayaadkaas dee inuu kaba de walow aayaadkan dee samooyinka kaba muuqanima aayaadkan ardiga inuu usoo wada horeeyaba oo de bal matalan dajaal marka uu soo baxo waxa meesha imanaya nebi ciise soo degitaankiisii yajuuj iyo majuuj baa xigaya haddana markaa dulucu shamsiyana waa wax markaa dabadeed imanaya nebi ciiseyana waqtigaa ma soo gaadhayaanba dee mama soo gaadhayaan walow dad muminiin ay soo gaadhayaan <clears throat> bal markaa ishkaalka jira waxa weeye in dajaal haddii dee ay noqotay albaabkii toobadda xadiidkana صaxiixa muslim buu inooguma sugan yahay albaabka toobadda uu xidhmo ishkaal wuxuu inoogaba imanayaa xadiidan mar dhaweyd soo haynay xadيث markana waa dee lafdiga yadc اjiزya markan lahaa وyadc اjiزyata jiزyadii buu dhigaya haddaan eegno tafsirkii imaam nawowiya waa kan uu kaba dhigay k sawaabka iyo ka kale uu diiday lafdiga axmed aan kaba soo naqlinayo uu keenayo oo macnuhu noqdo jizyadii waa baabiinaya kama aqbalayo gaalo wuxuu ka aqbalaya waa islaamnimo inay islaamaan taa macnaheedu waxa weeye kol haddii uu ku xambaarayo inay islaamaan waa islaam waxu taraya waa islaam laga aqbalayo meeshii noqonaya haddii kale waxaan laga aqbalahayn ba on waxba u tarahaynba kuxambaarkiisa lagu xambaaro ee la yidhaha ama waa dil ama waa islaamnimo waxaale wuxuu faa'iidou leeya ma jirto bal haddii bal markaa tafsiirka lagu fasiro xadiidkan iyo kolley ishkaal weeye jamcin u baahan xasba dilaacina weli jamcin iqancisa ma hayo haddii dee tafsiirkaa labaad la qaado oo la idhaha jizyadii bu dee looma baahno maalkiiba markuu meel kastaba ka batay cid qaadinaysaaba aanay jirin dee jizyo iyadii waxa weeyaan ama hala yidhaaho jizyadan buu dhammaantood intuu wada duldhigay baa xoolo badan halkaa kasoo baxeen oo tan baa fayadaan almaal keentay ama de waaba la aqbalayn oo baahi loo qaba ayaaban jirin ha laba yidhaha taa haddii la yidhaha dee ishkaalki ma jirayo laakiin meesha waxa taala un saddexdan calaamo hadday muuqdaan tii ugu horeysayba dajaalba uu muuqduu soo baxo xataa nebi ciise iman in de albaabkaa toobadu xidhmayso kolleyna waa ishkaal ayaba de haddaan muddada idin sheegay ishkaalku igu taagan yahay jamcintaasi waa muddo dheer waxa laga yaba inay cishrin sana haatan tahay intaana weli eh, jawaab iqancisa aanan uhelin bal insha allahu tacaala cashirkan ka dambeeya ayaan bal wixii i yar muuqmuuqday ama dee taas waayo marar baan dad dabadeed u diray kolley jawaabo laysoo celceliyay oo jira adigu kolley muxadis macruuf cabdulkarim fudayr la idhaayo jawaabtiisa lakiin nimeel igu xaaleeyey in kaloo isna jaamacadda madiino isaguna hadal xaafid ibnu xajar oo mujaladka koob iyo tobnaad ubu soo ixaaleeyo kaasoo kalena maha hadalkiisu bal ma cadday bal habeenkaa dambe ayaan wix yar khulaaso ah ee laakiin waxaan leenahay haddii bal tafsiirkaa hore aan qaadin inagu kaba dhigayo dacwadna mid bay noqon doontaa macnuu waxa weeye inay islaamaan islaamka waa anfacaya halkana dajaal hadduu soo baxo tee waxba ma tarayso waa balleya laakiin waa tan insha allahu tacala habeenka ka dambeeya ayaan bal yar khulaaso ahaan ayaan eegi doonaa ama jawaabahaas bal aan helhelay iyadoo kaley sheekhan isaguna adigu bal habeenkaa dambe insha allahu tacaala aan yar eegi doonaa walow dee ishkaal weli aniga agtayda yar qaa'ima uu yahay haddaan tafsiirka hore aan dee si kale loo dhigin xdثna يحيى بن أيوب وإسحاq بن إبراهيم جميعا عن بن عlyة qال بن أيوب qال بن أيوب وxuu hi xdثna بن عlyة qال xdثna يوسف يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعahu waa مqلay oo إبراهيم فيma أعلم waxaan ogahay lakin de riواaيaتka dambe iyadoon shakiba ku jirin way noo soo socotay lakin kana u jزminaya san anigu ogahay عن أبيه أبيه buu kaba mqلay يزيد بن الشhريك عن أبي dri أن النبي صلى الله عليه وسلم qال wuxuu hi kolley riwaayaatkiisa waa inoo soo socda iyadoo dad kaleba ay kaba maqleen ibrahim taymi maha ibrahim naka isku waktiyay ahaayeen bal waxaan filaya jeelkii xajaaj inuu kuba dhintay nin saalixana u ahaa caabida ibrahim بن yazid markaas ka horena ibrahim بن yazid un ba la idhaha kan ibrahim بن yazid markaa anakhaci buu kaasiyey kana waa kan ataymi baan ayna manaha taymkii quraysheed عن ibrahim بن yazid عن أبيه عن أبي dr أن النبي صلى الله عليه وسلم qاaل يوما أتdruna miyaa og tihiin أyna xaggay تdhabu tegaysa hadihi الشhaمس cadcadani xaggay qabanayso dee waktiga ay malaa dee kaba qarsoonto we qaalu waxay idhahdeen allah وarasuulه أعلم ilah iyo rasuulkiisa og qaala wuxu uhi ina hadihi waa cadcadi تجري way soconaysaa xataa tantahiya ilaa ay gaadhoy kuba intihooto ilaa mustaqarihaa meeshii ay kuba sugnaanayse taxta alcarsh carshiga hoostiisa ahaatay ilaa ay markaa gaadho mustaqarkeedii oo tajri limustaqarin lahaa bal tafsiirka ayadda waan marinta ka dambaan yar eegi doona oo fatakir markaasaa way dhacaysaa markay halkaa mustaqarkeeda iyo makaanka ay kuba sugaanaysaa taxta alcarshi carshiguna koladu dee acla makhluuqaat iyo dee sakfigeedaba yay meel kastoy marta waa cadaago hadday dee meesha halkay ugu sarraysay falageeda kuba sugan tahay iyo hadday halka ugu hooseysay falageeda kuba sugan tahay haddii habeentii iyo hadday maalintay kolley kama baxayso taxta sham taxta alcarshi kama baxayso oo dee markaa isagiiba ah sakfigii makhluuqaadka oo dhan guud ahaanba isagaana ka wada sarreeya marka kolleyba taxtigiisay kuba sugan tahay ayay fatakiru way dhacaysaa saajidatan xaaraytay mid sujuudaysa falaa tazaalu kama suulayso kadalika xaalada xataa yuqaala laha ilaa lagu yidhaa irtaficii kor noqo oo macnaha oo irjicii laaban min xaysu jiti halkii aad kasoo noq ka timi dib ugaba laaban fatarjicu way noqon fatasbixu waxay ahaan ama waa beliseen daalicatan xaalata iyadoo soo baxaysa min madliciha adugu dee socodkeedii bay wadan ilaahay haddana halkay soo baxaysay caadi ahaan uga soo baxdo uma tajri way socon waa dee s wakti kastaba weeyo xaaladeedu say tahay xataa tantahiya ilaa ay gaadho ay ku intihooto ilaa mustaqariha ilaa halkii kuba sugnaanaysay taxta alcarshi carshiga hoostiisa ahayd fatakiru saajidatan walaa tazaalu kadalika xataa yuqaala laha ilaa lagu yidhaha irtafici irjici min ji'ti halkii aad ka timid dib ugaba laaban fatarjicu fatusbixu daalicata min madliciha uma tajri way soconaysaa laa yastankiru ma qoonsanayaano dee umuuru waa umuuraha dabiiciga caadiga ah socodkii iyo meeshii ilaahay dee uu dhib yareeye dee isagu uu mariyey unbay maraysaa markaa dadku ma qoonsanayaan minhaa cadcadii shay-an waxba kama qoonsanayaan waayo wax isbedeloo ku imanayaa ma jirto way soo baxaysaa ay dhacaysaa socodkeedii unbay kuma jirtaa xataa tantahiya waa ugu dambeyn ilaa ay ku intihooto gaadho ilaa mustaqariha meesha ay ku sugnaanaysa daaka kaa markaa horeba taxta alcarshigi ah taxta alcarshi fayuqaalu laha waxaa lagu odhan irtafici oo asbixii waxaad waaberiiso aalicatan xaalatay mid ka soo baxaysa min maqribika oo de markii hore socodkeedu wuxuu saa ahaado wa way soo bixi halkii unbay way dhici halkii bay kasoo bixi de macnaha kolba dee daaifay kaba qarsoomi way socon ilahay haddana halkii kale kaba soo muuqato marka qoomkaa waagu u bariyo kolba dee qoomkii waagu u baryo ay usoo muuqato kolba qoomkii cadcad ay de markaa kaba dhacdayna ama habeen u galayna ay ka qarsoonto ayaa ugu dambeyn maxaa dhacaya in loo idmi waayo inay socodkeedii sii wado waxaa la odhanaya un halkii aad ka soo baxday halkii aad ka dhacday un ka soo bax macnaa dib un u noqo ayaa lagu odhan fatusbixu markaasay noqon daalicatan mid soo baxaysa min maqribiha halkay u dhacday kaba soo baxaysa faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi atadruuna miyaa ogtihiin mataa daakum waktigay taasi dhacayso ee halkii ay ka dhacday ay kasoo bixi goorta ay tahy ma garanaysaan daka kaasi xiina waqti weeye laa yanfacu nafsa iimaanuha lam takun aamanat min qabl aw kasabat fii iimaaniha khayra marka ay cadcaddu halkaa ka soo baxda ay ka dhacday ay dib uga soo baxda waa maalinta albaabkii toobadda la xidhayo intaa ka horeysaba albaabka toobadda waa furan yahay waktigaas waa sida xadiidkii saxiixaba inooguma sugnaa muslimba in allaha yabsudu yadahu bilayl waxa weeyaan xatىa yatuba ma liyatuba de musiiء النahaar wayabsudu yadahu bالnahaari liyatuba musiiء الlayl xatىa tadluca الshamsu min maqribiha kol haday halkaa kasoo baxday albaabkii toobaddu waa xidhmay wey bal xadiidka duruqdiisa andamaya wax sharaxo saasoon uhayaaba ma jirte وxadaثnي abd cabdالxamid bn bayani alwasidiy qaala akbarana khaalid yaعni bn cabdالlaahi waa khaalid bn cabdالlaahi aلطaxaan ba dee aada loogu yaqaan oo nin xaafid ahaa ثiqa caabidna ahaay oo saalixa atbaacu taabiciintia can yunusa can ibrahim الtaymiyi can abihi can abi darin ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalam qaala yowma atadruna ayna tadhabu hadihi الshams bimili xadiiث bni culaya xadiidkii makaan kaba soo baxnay وxadثna abubكر بن abي شhaybة وabو qrayb wlfظ لأbي qrayb qال xadثna abو معaaوiyةa qال xadثna الأعمش عن ibrahيم التaymiي عن abيه عن abي dri qال bal markaa riwaayadii ugu horeyse samicahu فيma aclamm yunus ba waa tan dee riwaayaatkiisii kale bal amayn waxa weeyaan yunsalaad ama cid ka sokeyse riwaayaadkii kale o yaan cibaaradu inoogu sugnayn wuxuu hi abu dar dakltu masjida rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm masaajidkii baan soo galay walxaal rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm jaalisun u fadhiyo falama gaabat الshams cadceedi markay qarsoontay ayuu qaala yihi ya abaa darin abaa darow markay dhacday waya cadceedi hal tadri miyaad garanaysaa ayna tadhabu hadi qaala abu dar ba wuxu uhi qultu ya rasuul allah warasuuluhu aclam qaala fainaha tadhabu way tegi fatastadinu fi sujuudi way idan dalbaysaay oo dee sujuud ay sujuuddo fayudanu lahaa waa loo idmaya wakaanaha waxaaba ahaan ama waxaabaad moodaa qad qiila lahaa in laguma yidhaho macnaa waxa dhowaan ama iman doonta iyadoo lagu yidhaaho irjicii laaban min xayثu jiئti halkii aad ka timi dib ugaba noqo oo dee markaa hore socodkeedii bay wadan ilaa halkii ay ka soo bixi jirto kaba soo baxdo markaasaa lagu odhan ama waxaaba dee waaba iyadoo waktigaasi dhow ama iman doono un weye iyadoo laguma yihi irjici min xayثu fatadlucu waxay kasoo baxaysaa min magribihaa halkay u dhacday ayay kaba soo bix albaabkii toobadana waa la xidhi qaala wuxuu yihi uma qaraأa fi qira'ati cabdillaahi wadalika mustaqaru laha kolleyna uu iyo qaaladan cid tidhi iyo muu sheegin baabkana mabuu sharxin axaadiiseediiyo waxyaalaha caynkaas ah bal waa axad aruwaade lakin insha allahu tacaala waan ya rubsan doonaa qaaladan uma qara'a wuxuu aqriyey fii qira'ati cabdillaahi oo raawigii dee kolleyna qolooyinkan acmash iyo qolooyinkani waa dadkii aadna riwaayaadka cabdillahina uba haye bal insha allahu tacaala wixii shuraaxda kale ay tidhaaho ayaan soo hubsan doonaa wadalika mustaqarun laha macnaa waxay dee ahayd washamsu tajri limustaqarin laha qira'adii inoo tawaaturtay cabdillahi bn mascuud baa san aqriyayey oo wadalika mustaqarun laha bal lafdiguna waa inoo dambeeyaba aayadii xadaثna abu saciidin ilashaj waisxaaq bnu ibrahima qaala isxaaq akbarana waatan idhi in badan isticmaalkiisu ama gaaliban wuxuu isticmaala akbarana isxaaq ibnu ibrahim وqاaل الأشج و أbو سعيد الأشج عبداللahi ayaa mxuu yihi xdثnا وkيع labadoodaba وkيcn xdثna qال xdثna الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي dri kle أبراهيم التيمي عن أبيه ba xadيidka أبو dr imika cid kaloo la wadaag imika halkan la warinaysaa ma jirte xagga horun bay siiyeen bedbedelku kuba imanaya drqdi qال سألت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم عن qول اللhi تعالى والشhمس تجري لمستقر لها qال مستقرها تحت الcرش qowlkan ilaahay baan weydiiyey wالshamsu tajri limustaqarin lahaa bal kolley baabkuna waa inoo dhamaaday limustaqarin lahaana laba qowl baa adigu dee kolley mufasiriintu ay leeyihiin oo waxa weeye midi iyadoo dee makaan lagaba dhigo waana sina bal meesha imika inooguma sugan iyadoo dee imika zebel lagaba dhigo marka la eego darafka mimiga iyo darafka makanig darafka mimigi hadduu zaman yahay hadduu makan yahayba kol hadduu hulasi ka badan yahay sibuu ku wada yimaadaa si ismiga mafcuul iyo masarka mimigiiba iyaga un laba yimaadee siyaqyada iyo qaraa-inta un lagu kala soco afartooduba siqo keliya wada leeyihin ama wasan keliya ku wada yimaadaan oo markaa shamsu cadcaadi tajri way soconaysaa limustaqarin lahaa ay ilaa mustaqarin ilaa dee makaan sugnaansho ama mustaqar iyo mawdic iyo makaan ay ku sugnaanayso laha iyada usugnaaday waa ilaa halkaa dee ay gaadhaysay soconaysaayo iyada haddii taa la idhaaho waa dee tan axaadiid aynooguma sugan ee mustaqarka mawdic iyo makaan lagaba dhigo waa taxta alcarshio dee waana ta aan nidhi cadceedu si kastaba oo ay dee masalan iyo meel kastoy kuba sugnaataba kolley taxta alcarshi unbay ku sugan tahay carshigu waa sakfa almakhluuqaat acla makhluuqaatna weeye hadday dee halka masalan felageeda markay ugu durugsan tahay ay tahiy markay ugu dhowday marka ay tahayba waxa weeyaan jilaal iyo xagaaba kolley taxta alcarshi bay kuma sugnaan haddii dee in ay maalin dad u tahay iyo hadday habeen u tahayba kolley kama baxayso de waa mustaqarkeedii oo macnaa de waa felageedii ay kuma soconaysaaba taas noqon waxaa kaloo laguma fasiray limustaqarin zaman baa laguma fasiray oo markaa la yidhaha washamsu cadceedu تجrي way soconaysaa لمستqri ilىa مستqri ilىa wqti dee sugnaansho iyo dee zmnkii sugnaanshaheeda laha iyadoo usugnaaday lagaba gaadhayo taasi waxay noqon ilaa muntaha sayriha waa ilaa zamanka marka la eego socodkeedan ay soconaysaa ilaa waqtigu ku go-ayo ku joogsanayo dee waxay noqon markaa qiyaamada la gaadho ay imanaysa ida shamsu ku iyo isbedelku caalamkaba kuma imanaya socodkeeda iyo waxayna joogsanayaan ilaa waktiga waa taa soconaysa un ilaa zaman laga gaadhayo ay sugnaanayso oo socodkeedan iyo waxaan la joogsanayo dee caalamkiiba isbedelkabaa ku iman iyadii baaba takwiirkan iyo inkidaarki iyo waxyaalahaas wixii ilaahay noogaba warramay baaba imanaya bal taasba wey de horta bal markaa xadidka waxaan lehay tacala alcarshi waa taas oo kale in xaggana de waa umuuro rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh kaba warramay xagga bal matalan sujuudeeda iyo idadkan iyo taas kole waxaa socodkeedii hakinaya maaha ay kuma jirtee dee daa'imkaa hakinaya maaha ama kayfiyadu taa ay tahay de waxaan imaka halkan kama sheegi karno kayfiyadaas u dhacayayo ama sujuudi ma idraag ma yeelatayo de sujuudda wax garasho lahoo caqlila w de taasi kama timaadayo ma idraag iyo tamiis baa uxasilaya misema dee bacdigood ay baxbaxsiyaan kolley taasi wax inoo yaala maaha rasuulka ilaahi saadiq almasduuq baa kaba waramay kayfiye markaas ay tahay iyo taa dee kolleyna taxta alcarshi kama baxaysaan aan idhi waana soconaysaa un waana iman doontaa waqti markaa xaggii ay kaba dhacday un ay kaba soo noqoto eh, lakiin markaa kayfiyadiyo taas dee eh, imaka halkan waxaan imaka wax ka sheegi karno amaan oran karna waa kayfiyada de eh, ma aha oo de waxaan ogaan karaaba ma aha maan ogaan karno wallah subxana wa tacaala